bsmi illaahi الرaxmn الraxim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin <clears throat> wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى aalihi wsaxbihi wslm ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii masaa'il اljaahiliya lilimaam alcalaamah moxamed bn cabdilwahaab atamimiy raximah اllahu tacaala alraabicatu masalada afaraad <clears throat> ee nabiga calayhi salaatu wasalaam jaahiliyada uu ku khilaafay waxaa weeyaan ana diinahum diinkooda mabniyun waa mid lagu dhisay calaa usuulin asallo asalyaal acdamuhaa calaa usuulin lagu dhisay acdamuhaa ka ugu weyn altaqliidu weeyaan acdamuhaa midka ugu weyn altaqliidu taqliid weeyaan fa huwa taqliidku alqaacidatu lkubraa waa qaacidada weyn lijamiici alkufaari gaalo dhammaantood u sugnaatay awalihim kuwooda hore wa aakhirihim iyo kuwooda dambaba kamaa qaala tacaalaa siduu alla u yidhi wakadaalika sidaadaasi la eg oo kale maa arsalnaa ma aanan dirin min qablika adiga hortaa fii qaryatin qaryo dhexdeeda ma aanan dirin min nadiirin ay nadiiran mid diga ah oo u diga ma aanan dirin ilaa qaala wuxuu dhahayay mutrafuuhaa kuwooda loo nicmeeyey innaa anagu wajadnaa waxaanu helnay aabaa'ana anaa aabbayaalkeen ayaan aragnay oon helnay calaa ummatin ay calaa diinin iyagoo diin korkiis ah oo diin ku sugan wa inaa anaguna muqtaduuna kuwii dayanayaan nahay calaa aathaarihim raadkooda wa qaala tacaala wuxuu alla yidhi subxaanahu watacaala waidaa qiila lahum haddii loo dhaho ittabicuu raaca maa wixii anzala allaahu alla uu soo dejiyey qaaluu waxay dhahayaan bal ee natabicu waxaan raacaynaa maa wixii wajadnaa aanu helnay calayhi maaga korkiisa aabaa-unaa aabaa-anaa aabbayaalkeen aanu ka helnay maabaanu raacaynaa wajadnaa aanu helnay aabaa aabayaalkeen calayhi inay ku dulsoogan yihiin shaygaa markaasuu alla yidhi ayatabicuunahum ma iska raacayaan walow kaana shaydaanu walow kaana shaydaanu buu alla yidhi macnuhu marka waxaa loo qadarayaa ayatabicuunahum aabayaalkaa miyay raacayaan walow kaana shaydaanu shaydaan haba ahaado yadcuuhum inuu ugu yeerayo ilaa cadaabi saciiri saciirada cadaabkeeda uu ugu yeerayo fa-ataahum wuxuu ula yimid biqowlihi oo ula yimid qul waxaati nabiga caleyhi isalaatu wasalaam yow sidaabay ahaayeen nebiguna wuxuu ula yimid qul waxaad tiraahdaa inamaa acidukum waxaan idinku waaninayaa biwaaxidatin ay bikhaslatin arin waaxidatin oo hal ah an taquumuu inaa isu taagtaan lilaahi alle matnaa idinkoo laba laba ah wafuraadaa idinkoo keli keli ah uma markaa dabadeed tatafakkaruu aada fakartaan ood caqligiina ka shaqaysiisaan ood koonkii ku tadaburtaan si ay dabadeed idinkugu soo baxdo waxaan idinkugu yeeraya inay xaq yihiin aada u garataan maa bisaaxibikum saaxibkiina ma ahaninoo kuma sugna min jinnatin ay jinnatun wax waali a ah kuma sugna wa qowluhu ula yimid ittabicuu raaca maa unsila ilaykum waxaa xaggiina loo soo daadejiyey min rabbikum la idinkaga soo dejiyey xagga rabbigiin walaa tattabicuuha raacinina min duunihi alla sokadiis awliyaaa awliyaha raacinina qaliilan maa tadakaruuna ay tadakuran waansan qaliilan oo yar yaa tadakaruuna waansamaysaan wax yar baa yaad yacnii waxaada yar inta aada waansamaysaan waxaad garanaysaanba masaladan sheekhu marka waxa uu ka dhigay masalada afaraad ayuu ka dhigay masaladanna marka waxaa weeyaan oo ay tilmaamaysaa dadkaa jaahiliyada waxaa dhaqan u ahaan jiray oo ay yaqaaneen taqliid waxa la yidhaahdo ayaa u ahaa ee dhaqan u ahaa taqliidkaas weliba waxa uu ku tilmaamay qaacidada ugu weyn oo ay haystaan waxaa weeyaan waa taqliid ambiyadii ilaahay subxaanahu watacaala uu soo diray alleh ummadihii ay u yimaadeen marka aada fiiriso waxaa arkaysaa dhammaan xujada keliya ay u hayeen waxa ay ahayd aabbayaalkeen baan kasoo gaarnay waxaa alla subxaanahu watacaala uu leeyahay suwar fara badanoo qur-aanka nabiyullaahi nuux caleyhi salaatu wassalaam oo rususha ugu horreeyey markii uu waxyigii iyo wanaaggii iyo uu tusaaleeyey waxa ay ku yidhaahdeen maa samicnaa bi hada fii aabaa'ina alawaliin ayay dhaheen faqaala almala-u aladiina kafaruu min qowmihi maa naraaka ilaa bashara milana yani taa waxaa weeyaan fii suurati huude ta kale alla uu leeyahay walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi faqaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin gayruhu afalaa tattaquun faqaala almala-u aladiina kafaruu min qowmihi waxay yidhaahdeen marka waxyaabihii ay ku yidhaahdeen waxaa ka mid ahaa maa hada ilaa rajulun yuriidu an yatafadala calaykum ninkan waa nin un doonayo inuu idinka sara maro walow shaa allahu laanzla malaaikata maa samicnaa bihada fii aabaa'ina alawaliin hadduu alla dooni lahaa malaa-ig buu soo dejin lahaa maa samicnaa bihada fii aabaa'ina alawaliin maxalushaahidka halkaas weyn aabayaalkeen horeeyey waxaan kama anan maqal nabiyullaahi huud calayhi salaatu wasalaam oo kuxige eh, rasuulkii kuxiga ahaa saasoo kale ay heleen oo alla subxaanahu watacaala fii suurati alacraaf ayuu uga qiseeyey oo dadkiisii marka waxay ku yidhaahdeen waxa aada dooneysaa keliya un waxa ay tahay in marka aanu ka tagno wanadara maa kaana yacbudu aaba'una waxaad noola timid yacnii inaan hal alla caabudno qaaluu aji'tanaa linacbud allaha waxdahu ma waxaad noola timid inaan alla keliya caabudno wanadara maa kaana yacbudu aaba'una aabbayaalkeen waxay caabudi jireenna aan iskaga tagno ma saasaa rabtaa bay dheheen ayb nabiyullaahi saalix kadalika markuu yidhi waxay yidhaahdeen qaaluu yaa saalixu qad kunta fiina marjuwan qabla haada atanhaana an nacbuda maa yacbudu aabaa'una aabayaalkeen waxay caabudi jireen miyaad naga reebaysaa bay dhaheen doodii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam iyo qoomkiisii dhex martayna tanay kus waxa ay keensadeen taasay ahayd oo waxay yidhaahdeen markii uu yidhi alla uu ka qiseeyey watlu calayhim naba'a ibraahiima id qaala liabiihi wa qowmihi maa tacbuduun qaluu nacbudu asnaama fanadalu lahaa caakifiin qaala hal yasmacuunakum id tadcuun aw yanfacuunakum aw yaduruun jawaabta maxay noqotay qaaluu bal wajadnaa aaba'ana kadalika yafcaluun aabayaalkeenaan aragnay iyagoo sidan samaynaya xujo kale ma leh si guudna waa ka alla hadda u dhahaya yani uu leeyahay yani uu ku leeyahay halkan aayadan sida ku sugan yani wakadalika maa arsalnaa min qablika fii qaryati min nadiirin adiga hortaa qaryo uma aanan dirin mid u digo noocuu doonaba rasuul uma aanan dirin meel ilaa qaala mutrafuha waxay dhahayeen inaa wajadnaa aabaa'ana calaa ummatin wa inaa calaa aahaarihim muqtaduun sidaa bay dhahayeen ayaddanna marka rasuul kastay si caama ah uga warantay arrinkan marka xujadooda ugu culus inay tahay waxaad ku garanaysaa sidoo kale abuu aalib markuu dhimanayay ee nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu soo booqday adeerkiis ee uu yidhi yaa cam yaa camu adeerow qul laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allahu ii dheh kelimatan kelmad ii dheh alla agtiisa aan kaala aan kugu shafeeco aan ka doodo alla agtiisa markaasaa abuu jahl iyo cabdullahi bin abi umaya ayaa ag joogay markaas waxay ku yidhaahdeen atargabu can diini cabdilmualib aabbahaa cabdilmualib diinkiisa miyaad nacaysaa bay dheheen nebigu markuu sidaa yidhaahdo ayaguna intii bay ku celinayeen ee marka taa culamada waxay ka qaataan shubhadaanu inay weyn tahay yacni mushrikiinta iyo dadka waxmagaradka iyo dadka yani waman naxaa naxwahum iyo dadka habkii mushrikiinta u dhaqmay mubdil kastaa mid kasta oo mubdila waxa uu xujo ka dhigtaa ee uu qabsadaa arrinkan weeyaan nacam oo walidaalika abuu aalib nebigu inuu run sheegaayo oo diintiisu saxan tahay waa gartay wou gartay afkana waaba ka qirayba oo waxa uu yidhi walaqad calimtu biana diina muxamadin min khayri adyaani bariyati khayra adyaani lbariyati diina waxaan ogaaday buu yidhi oon gartay nebi maxamed diinkiisa maxamed diinkiisa inuu ugu khayr badan yahay diimaha nacam khayra adyaani lbariyati diina khalqiga diinku adyaanta ay haysta ka ugu wanaagsan inay tahay nacam lowla lmasabatu aw adaa lowla lmasabatu aw xadaaru masabatin haddii lala la-yahay cay ama aanan ka cabsanaynin cay aabayaalkay aan usoo jiido lawajadtanii samxan bidaka mubiina saasoo kale u yihi nacam marka waxaa ka celiya maxay ahayd waxaa ka celisay shubhadan marka waxaa weeyaan qof kastoo mubdila waa noocaas haddaad marka ula timaado aayaad iyo axaadiid iyo alla sidaanuu leeyahay ula timaado wuxuu ku leeyahay aabbayaalkeen awayaalkeen miyaa qaldanay bacdinaas marka meel bay shubha kala imaadaanoo waxay leeyihin markaad wax ka celiso shirki ah ama shay bidcaa laga celiyo wuxuu ku leeyahay waxaan waa diin cusub oo aabbayaalkeen anigu aabayaa aayadahan iima soo deliisho kartid sababtoo ah anagu aabbayaalkeen muslimiinay ahaayeen buu ku leeyahay nacam aabbayaalkeen annagu muslimiina ahayn markaasaa laga yaabaa qaarna inay yidhaahdaan watabactu millata aabaa'i ibraahiima wa isxaaqa wa yacquuba inay kuula imaadaan baa dhici karta jawaabtu waxay noqonaysaa de yuusuf marka uu leeyahay watabactu millata aabaa'i ibraahiima wa isxaaqa wa yacquub ambiye ilaahay weeyaan ambiyada ilaahayna dadka xumaan u sheegi maayaan ee qadaayaadkan tawxiidka iyo diintan iyagaaba ugu aqoon badan oo alla uu la soo diray aabbahaa nebi miya adiga nacam aabbaha ma nebi baa ma haddaanu nebi ahayn marka oo qaladku ou aabbahaa ku bannaan yahay wixii marka qaala allah qaala rasuuluhu laguu sheego oo aabbaha uu ku qaldan yahay inaad waxa aabbaha a ah ka dhaxashay inaad fiiriso weeyaan hadday diinta waafaqsan tahayna inaad ku dhaqanto haddaanay waafaqsanayn xujo ugama dhigin kartid marka aabbayaalkii anu muslimiinay ahayn hadday muslimiin ahaayeen marka ma waxaad ku raacaysaa qalad aad ka soo gaarta iyaga midda kale waxaa iyadana loo baahan in la ogaado aabbahaa yacni haddii eh, waxaa kaloo iyadana yani qofku inuu ogaada loo baahan yahay aabbaha in aad qalad ku raacdo dembi unbaad u kordhinaysaa nacam haddii qalad uu ku jira aabbaha muslim hadduu ahaa qalad aa ku aragtay adiga ay kuu caddaatay aabbaha dembi dhaaf ilaahay weydii hana ku raacin qaladkaas laakiin haddaad ku raacdo dembi unbaa isaga u socdo maxaa yeele waxaan xunkaa isaga unbaad kasoo gaartoo ku tusay oo aa ka aragtay marka aabbaha dembi ha u badinin dembi ha u badinin ayb marka arrinka kuma kala xirna aabbaha hadduu muslim yahay hadduu gaal yahay hadduu gaal yahayna de gaalnimada laguma tasxiixin karo aabbaheen kasoo gaaray sida aan taa loogu saxiix yeeli karin ayaa shay bidca oo ama shay nebigu reebayna aabbaha us u saxiixin karin kasoo gaaridda kasoo gaartay halkaa weyaan meesha isaga mid ka yihiin ee aabbaha baa la gaalaysiinaya macnuhu meeshaas ma aha ayb taas iyada marka waa taasa shubhadan marka shubha aada iyo aada u culus ayay ahayd lada yani cinda almushrikiin mushrikiinta agtooda ayb marka mushrikiinta agt agtooda shubha sidaas oo kale ayay ahayd nacam soo ma garanin sheekhuna marka aada iyo aad ba ugu nuxnuuxsaday waaqica laftirkiisana waa ku tusayaa nacam ayb ayb marka waxau yihi alraabicatu mas'alada afaraad ana diinahum diinkooda mabniyun waxaa lagu dhisay calaa usuulin usuul acdamuhaa ka ugu weyn ataqliidu weeyaan nacam taqliid weeyaan midka ugu weyn taqliidkuna marka waxaa weeyaan dad uun hadalkiis in inta layska raaco daliil aan la milicsanin wax daliilka isagoo qofka u jeedo ee arkayee loo la tusay inuu intuu ka leexdo oo aanu fiirinino luqunta un qof warkiis ou saarsado un luqunta un qof warkii markaa uu saarsado soo ma garan luqun luqunta marka qof warkiisa ou saarsado taasaa marka ugu yacni eh, ugu daran taqliidku sheekhu uu ishaarayana taas weeyaan nacam taqliidku marka ou ishaarayana kaas weeyaan fa huwa alqaacidatu weeyaan qaacidadii alkubraa weyneyd lijamiici alkufaari gaalo dhammaanteed ay lahaayeen oo usugnaatay awalihim kuwoodii hore iyo wa aakhirihim kuwoodii dambe kamaa qaala tacaalaa siduu alla u yiri siduu alla subxaanahu watacaala uu u yiriba wakadalika sidaadaa oo kale maa arsalnaa ma aanan dirin min qablika adiga hortaa fii qaryatin qaryo dhexdeeda ma aanan ku dirin min nadiirin ay nadiiran mintu waa zaa-ida macna tawkiid bayna leedahay min nadiirin kuma aanan dirin ilaa nacam ilaa qaala wuxuu dhahayay mutrafuhaa kuwooda loo nicmeeyey ina anagu wajadnaa aabaa'ana aabayaalkeen ayaanu helnay oon aragnay calaa ummatin ay calaa diinin diin iyagoo ku sugan umma dhowr macnay yeelataa marka halkan calaa diinin bay ku tahay wa inaa anaguna muqtaduuna kuwa dayanayaan nahay calaa aathaarihim iyaga raadkooda kuwii ku dayanayaan nahay sidaabay dhihi jireen marka rasuul kastana waa soo mihaaline inaysaa xujadooda inaysaa ahayd abuu aalibna waxay towbada u seejiyeen kelmaddaasi ahayd atarqabu can diini cabdilmualib meeshaa unbay joogaan wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi waidaa qiila lahum ittabicuu waidaa qiila lahum haddii loo yiraahdo ittabicuu raaca maa anzala allahu alla wuxuu soo dejiyey war kitaabka ilaahay raaca waxa alla soo dejiya raaca tawxiidka qaata marka la yidhaahdo qaaluu waxay dhahayaan bal e inaan taa raacna iska badaaya natabicu waxaanu raacaynaa maa wixii wajadnaa aanu helnay aaba'anaa aabayaalkeen calayhi dushiisa inay yihiin wixii aan aragnay baan raacaynaa awalow kaana shaydaanu ayatabicuunahum oo ma iska raacayaan baa laleeyahay walow kaana shaydaanu shaydaan haba ahaada yadcuuhum inuu ugu yeerayo ilaa cadaabi saciiri iska dabagelayaan shaydaanku hadduu xataa cadaabu saciir oo ugu yeerayo saciirada cadaabkeeda hadduu shaydaanka ugu yeerayo ma iska dabagelayaan iyagu oo ma iska raacayaan aayaddii kale tan la macnaha aydna waxay ahayd fii suurati albaqara waidaa qiila lahum ittabicuu maa anzla allahu qaluu bal natabicu maa alfaynaa calayhi aaba'ana walow kaana aabaa'uhum laa yacqiluuna shay-an walaa yahtaduun ma iska raacayaan aabayaalkood haddayna waxba aqoonin nacam dadka marka waxaad ku arkaysaa oday laga yaaba inuusa waxba garanayninba nacam oo tawxiidka uusa waxba ka aqoonin waxaa laga yaabaa yacni faatixada inuusan sixi karin ama usa arin akrin karin yaa waxaa laga dhigayaa marka aabbayaalkeen iyo awoyaalkeena na raacaynaa markaasaa qof waxaa laga yaabaa marka qur-aankii u fasirayo axaadiidtii u fasirayay og yihiin awowgood inuu ka cilmi badan yahay yaa marka un waxaa laleeyahay awowga keliya unbaa layska rabaa marka iyagoon waxba garanayn miyaa layska raacaya naam wuxuu yihi marka taa marka halkaas ku sheegay alla subxaana watacaala fa ataahum nebigu marka muxuu ula yimidna faataahum wuxuu ula yimid biqowlihiba ula yimid alla qowlkiisa qul waxaa tiraa inamaa acidukum waan maxaan idinku waaninayaa biwaaxidatin bikhaslatin waaxidatin hal arin an taquumuu lilaahi ay qiyaamukum u istaagitaankiina lilaahi allah a u istaagtaan nacam ay qiyaamakum baan idinku waaninayaa u istaagidiina lilaahi allah a isu taagtaan darti mathnaa idinkoo labalabaa oo furaadaa idinkoo keli keli ah uma tatafakaruu maskaxda a ka shaqaysiisaan markaa marka sharcigu wuxuu dadka ugu yeerayaa taqliid ugu yeeri maayee dadku inay fakeraan ugu yeerayaa nacam wax iska socdoo aan fakaraynin ma aana bani aadamku alla caqligu ugu nicmeeyey xayawaanka oo uga soocay caqligaas marka waxaa laga rabaa inuu ku raadsado hanuunka inuu ku raadiyo hala rabaa caqligu isaga maaha inuu janno ku geynayo ama yacnii uu ku tusi karo sida alle loo caabudo laakiin caqliga wuxuu ku tusi karaa nebi iyo nin beenaalaha isku mid caqliga ka dhigi maayo naxam soo ma garanin diinta islaamka iyo iyo shirki dhagax aan wuxuu sameeyey jirin in yacni wax loo gowraco wax loo nadiro qabri meel ku yaal in intaa xoole la geeyo ilmo laga soo baryo oo caqligu ma keenayo sababtoo ah haddii caqligu wuxuu ku tusayaa oo ninkan hadduu ilmo bixin karo koonka tasaruf uu ku leeyahay godkaas ciriiriga badan maba galeenba caqligu taasuu keenayaa ma ogtahay laakiin dadkii waxaa weeyaan ma fakarayaan inay fakeraan ma rabaan inaa wajadnaa aaba'anadaasi ku socdaan uma tatafakaru aada fakartaan maa bisaaxibikum saaxibkii nebiga loo jeedayo sala allahu calayh waali wasalam kuma sugna min jinnatin ay jinnatun wax waali a ah kuma sugna wa qowlihi alla qowlkiisa oo la yimid ittabicuu raaca maa wixii unsila ilaykum la idiin soo dejiyey min rabbikum la idinkaga soo dejiyey walaa tatabicuu ha raacinina min duunihi alla sokadiisa owliyaa ah, wax soke ood owliye idinku ka dhiganaysaan ha raacinine alla subxaana wa tacala wuxuu idiin soo dejiya raaca aayadan marka aayadahan oo dhan itibaacay farayaan nacam itibaacay farayaan mar walba in xaqa daliilkiisa lagu aqoonsado oo taa lagu dadaalo iyay farayaan ayadahan oo dhan qaliila maa tadakaruuna intaad waansamaysaan baa yar alkhaamisatu masalada shanaad masalada afaraad marka masale muhim bay ahayd nacam masalada shanaad waxa uu yidhi ana min akbari qawaacidihim qawaacidda jaahiliyada kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid a ah, aliqtiraaru ku kadsoonaansho ana min akbari qawaacidihim qawaaciddooda ta ugu yani kuwa ugu waaweyn aliqtiraara ku kadsoonaanho bilakthari lagu kadsoonaado badnaanshada lagu kadsoonaado wayaxtajuuna bihi way xujaystaan kahrada ayay xujaystaan calaa sixati shayi shaygu inuu saxiix yahay badnaanshaday u xujaystaan wayastadiluuna way daliishadaan calaa bulaani shayi shaygu inuu baatil yahayna aywayastadiluuna waxay u daliishadaan calaa bulaani shayi shayga inuu baail yahayna biqurbatihi inuu shaygaas shay ariib ah inuu yahay oo dadka qurba qariib ku ah wa qilati ahlihi iyo dadkiisu inay yaryihiin bay u daliishadaan fa ataahum nebigu wuxuu la yimid bididdi daalika arrintaa wax kasoo horjeedo wa awdaxahu waana u caddeeyey fii hayri mowdicin buu ugu caddeeyey meel wax ka badanoo min alqur-aani qur-aanka ka mida halkan marka marka uu taqliidkii iyo ka hadlay dabadeed waxa uu sheegay nimankan qawaacidda jaahiliyada qaacido ka mid a ana min akbari qawaacidihim aliqtiraara yani ana aliqtiraara bilakhari min akbari qawaacidihim weeyaan jaari majruurka haddii daa-iman mar walba la hormariyo khabarkiio muqadama weeyaan ismu inaha unbaa dib maray marka nacam marka wuxuu yidhi ana min akbari qawaacidihim aliqtiraara bilakhari yacni dadku meeshay u badan yihiin ayay yacni ku kadsoomaan taasaa qawaaciddooda ka mid a oo shaygaba waxay u xujaystaan inuu saxiixaya dadkaa u badan inuu inuu yani baatil yahayna waxay u daliishadaan dad yaraa haysto iyo wax soo ma aragtid nebigu laakiin wuxuu ula yimid arrimaha arrimo ka duwan ayb waxaa ka mid a ah marka eh, qur-aanka ku sugan wain tudic akhara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah dhulka dadka kor saaran haddaad adeecdo badankood jidka allay kaa dhuminayaan wa qowluhu tacaala wamaa akharu nnaasi walow xarasta bimu'miniin dadka badankood ma ahan aaba dadaashide kuwa mu'miniina ma aha dadka badankood gaala iyo muslimiyaa badan gaaladaa badan haddii wax badnaansho la raacayo marka saasay noqon lahayd marka iyaga taabay u daliishadeen marka wain tudic akara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah in yatabicuuna ila dana wain hum ilaa yakhrusuun saasaa alla subxaanahu watacaala uu yidhi marka kahrada meelo badanna walaakina akhara annaasi laa yaclamuun walaakina akhara annaasi laa yashkuruun way badan tahay nacam meelo badanna alla subxaana watacala sidaa u kaga warramay gurbadana meelo badan baa alla subxaana watacaala uu ku ammaanayba oo dad waxaa ka mid a ah qowluhu tacaala falowlaa kana min alquruuni min qablikum uluu baqiyatin yanhawna cani alfasaadi fi lardi ilaa qaliila miman anjaynaa minhum waitabaca aladiina dalamuu maa utrifuu fiihi wa kanuu mujrimiin oo dadka yacni waxaa lagu tirtirsiinayaa laleeyahay war dad yacni baqaayaad ah miyaanay jirin umamka ka haro oo khayrka yacni dadkii ahlu khayrka ah dad ka haro oo markaa yacni xumaanta reebo macruufkana faro ayb taa marka waxaa weeyaan iyo aayado kaloo fara badan iyo waxaa kaloo bal waxaa ku tusay islaamku inuu qurbo ku bilowdo marka dambana uu laabanayo bada-a alislaamu hariiban xadiidkii muslim wasayacuudu hariiban kamaa bada islaamku wuxuu u laabanaya waxaa ku bilowday qurba qurbada unbauuna ku laabanayaa sidau markii hore ku bilowday faduuba lilghurabaa laan jannaad waxay usugnaatay kuwa marka ghurabada mar walbo xadiidkaas sharixiisa ibnu rajab risaalow ka qoray kashfulkurba la yihaahdo xadiidkan gurbada ayuu ka qoray ibnulqayim raximahullah isagana baxi saas oo kale risaalo yar buu leeyahay algurbatu waliqtiraab ayaa la yihaahdaa qurbadu iyadaa kala noocyaa laftirkeeda oo ninka ahlu macsida ah dadka ahlu macaasida haba badnaadaan qurbay ku sugan yihiin ayay laftirkooda yay qurbo kaga sugan yihiinna wehel ma haysto qofka mar hadduuna alla adeecaynin wa tacaala walbahaar iyo yacni waxaa ahayo qalaq iyo argagax inbaa isaga jira qofkii nacam si kastoo hadduu mujtamac hal milyana ku dhex jira xataa waa welwelayaa mar walba welwel ayaa ku jira macaasidaana keenaysa marka taa marka taa iyadu maaha waxaa marka laga hadlaya waxa ay tahay dadka yani mar walba fujaarta waa ka badan yihiin dadka kale marka dadkan wan wanaagsan faraha lagu fiiqfiiqayaan kahrada marka iyo qilada midna in xaqa loo daliishada ma aha xaqa waxaa la rabaa in la fahmo sidiisa xaq ahaantiisa in loo deliishado cali bn abi aalib radi allahu canhu ba waxaa laga wariyay inuu dhihi jiray icrif ilxaqa xaqa garo tacrif ahlahu dadkiisaad garanaysaan xaqa aqoonso dadkiisaad garanaysaa oo xaqa laguma aqoodo laa yucrafu alxaqu birijaal xaqa laguma aqoonsado ragga laguma aqoonsado waa badan yihiin iyo waa yar yihiin iyo midna laguma aqoonsado nacam ee waxa weeyaan marka e bal iyadoo badnida gaar ahaan baaba sida ayaa loo tilmaamaba in dadku badankiis uu xaqi uu ka weecsan yahay haddana laakiin marka waxa weeyaan e dadku e waa ina waa in marka taa waa in mar walba la ogaado macnaha isaga oo xaqa isaga xaq ahaan loo deliishado wuxuu u baahan yahay xaqa qaala allahu qaala rasuuluhu qaala allahu qaala rasuuluhu in loo deliishado qaala saxaaba ha dadku markaas ha badnaadaan ama ha yaraadaan hadday doonaan nacam ayb mana ahan yani axaadiidtan macnahooda yani qurbada iyo ka sheekeynayso in yacni dadka inay soo hanuunaanba inaan la rabin ma aha macnaheeda oo laleeyahay yani dadka qaarkood dacwadooda ay ku dhisan tahay maxaan aniga dadkaba ku falaa maxaan dad ka rabaa ma aha dadka waxbaa lagu falaa dadka ambiyaa ilaahay usoo diray ilahay dadka waa u naxariisanaya wanaag bau la rabaa allah subxaana wa tacaala cadaabkooda waxba ku fali maayo nebigana wuxuu aada u jeclaan jiray ummadiisu inay ka badato ummadaha kale nacam sida axaadiis badan ba aanu ku ogsoonnahay marka in ummadda nebiga la badiyaa oo dadka wan wanaagsan la badiyaa wax fiican weeyaan nacam lidaalika dacwada inay ku dhisnaato cilmi xaqda tusid xigmad ta hadday ku dhisan tahay oy dadku kusoo hanuuni waayaan adiga markaas waxba ku dhibi mayso qilada yaraanta waxba kaa dhibi mayso hadday dad badan kusoo hanuunaanna waa waxa aad rabtay oo ajri fara badan baad helaysaa laan yahdiya allahu bika rajula waaxida khayrun laka min xumri nacam adilada marka si qalooca in loo fahmo ma ahan ayb marka eh, xaqa isaga marka xaq ahaantiisa mar walba in loo garto iyo wuxuu ku yahay eh, eh, uu ku yahay in lagu ogaado muhim uu ku yahay nacam waxaa kaloo iyadana jirta axaadiis fahamkeedu si dadka qaar ka noqon karo nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu sheegay ummaddan inay toddobaatan iyo saddex koox u kala bixi doonto kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida uu yidhi dhammaan ahlu naar weeyaan naartay gelayaan oo loogu goodiyey ilaa mid mooyaane markii la weydiiyey waxau yidhi qaala aljamaaca jamaacada waa yidhi jamaacada dadka gobol waxay u dadka tirada muslimiinta badankood tira badnaanay u malaynayan meeshii loo badan yahay un inay tahay sidaa ma ahan macnaheedu maxaa yeelay jamaacada ibnu mascuud iyo salafkii in badanoo kamid ah fasirtay ibn mascuud uu ka mid yahay saxaabada iyo keyrkoodba iyo yacni raggii kale ka dambeeyey waxayna ku macneeyeen qofkii xaqa haysto oo ibn mascuud waxaa laga wariyay inuu yihi aljamaacatu maa waafaqa alxaqa wain kunta waxdaka jamaacada waa wixii xaqa waafaqo wain kunta waxdaka kalagaaba a ahaatide cabdullaahi bnu lmubaarak almarwasi raximah llah waxaa isaguna la yidhi sidoo kale e, jamaacada maxayd ma garanaya buu yihi jamaacada yaa waayaa la yidhi markaasuu wuxuu yihi abuu bakrin wa cumar jamaacadu abuu iyo cumar uu yihi markaasaa la yidhi way dhinteen hadda yaa jamaacada yaa ah markaasu wuxuu yidhi abuu xamsata sukari jamaacatun ninka abuu xamzata sukari la yidhaahdo waa jamaaca keligiis waxaa laga qaadanaa marka yacni qofka mar walba sunnada haystee dadka ugu yeeraya ee ku sabraayo isagaa jamaaca waxaa dhici karta magaalo dhan inuu keligiis ka yahay tuulo inuu keligiis ka yahay waxaa dhici karto in yacni e, dadku ay laakiin cawaamulmuslimiin jamaacada mida marka waxaa loo garanayaa in yacni dadka markaa xaqa haysta ahlu cilmiga ha yaraadaan hadday doonaan cawaamta muslimiinta intay gelayaan iyagu marka cawaamulmuslimiin ee fitrada aynan ka qalloocanin oo dadkaas culimadaa ku xiran iyagu ayaga laftirkooda waxaa weeyaan jamaacadii waa lagu sheegi karaa maxaa yeelay shaatibi llah kitaabkiisa ictisaamka jamaacada markau tilmaamayey macaanidii uu ku fasiray waxaa ka mid ahayd assawaadu alacdam sawaadka badan sawaadulcadamka muslimiintu ayuu ku macneeyey marka waxaa laleeyahay sawaad keligiis maahane culummadii iyo dadkii wada socdo ayaa loo jeedaa maxaa yeele meel culummadii ka maqan tahay caama maxay ka taraysaa marka lidalika dad badan baa waxay uxujeystaan waxyaaba marka bidaca ayaad arkaysaa inay uxujeysanayaan dadkaa u badan mawliidkiiba udhigaya ixtifaal bilmawlid nabowi maxaa u daliila dadkaa u badan uu kuleeyahy nacam waxaan tirada yar marka laga reebo dadku say ugu badnaan karaan nebigii iyo asxaabtiisii iyo taabiciintii iyo taabici taabiciin iyo aima alarbaca iyo lagama haayee nacam xilligaas dadkii joogo dhan wax yar miya ma miisaan male miya marka waa wax jaahiliyadu marka ay ku ba-aan weeyaan kahrada sidoo kale ilaahi subxaanahu watacaala waxa uu yihi waina kathiira min alkhulaaai layabgii bacduhum calaa bacdin ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati waqaliilu maahum waa yaryihiin kuwa saas alla ka tilmaamay shaacirkiina waxa uu yihi tucayirunaa anaa qaliilun cadiidunaa faqultu lahaa ina alkiraama qaliilu ma waxaad nagu eedeynaysaa nagu caynaysaa inaan anagu tiradeennu inay yar tahay faqultu lahaa waxaan ku iri buu yihi ina alkiraama qaliilun dadka wan wanaagsan waaba yaryihiinba naam saasaan ku iri buu yihi nin baa marka abulmacaali maxamuud shukri alalusi sharxiisa saasuu ku keenaya naam waay wayaxtajuuna bihi calaa sixati shayi bay u xujaysanayaan wayastadiluuna waxay u deliishanayaan calaa butlaani shayi shayga inuu baatil yahay bigurbatihi qariibnimadiisa wa qilati ahlihi iyo dadkiisa yaraantooda iyo dadkiisa yaraantooda ayay u xujaysanayaan oy daliil kaga dhiganayaan marka waxa uu leeyahay marka taana iyadana marka waxaa weeyaan waa tii horey marka ku dhex jirtaa faataahum wuxuu ula yimid bididi dalika kaa wax ka gadisan oo ka duwan wa awdaxahu waana u caddeeyey fii hayri mowdicin buu ugu caddeeyey meel wax ka badan oo min alqur'aani qur-aanka ka mid ah assaadisatu masalada lixaad oo nebiga calayhi salaatu wasalaam jaahiliyada uu ku khilaafay alixtijaaju xujaysi weeyaan bilmutaqadimiina la xujaysto dadkii hore dadkii hore in la xujaysto yani waxaan dadkii hore saan ma ahaan jirin in la yihahno ayb mushkilada waxayba ka timid yacni marka la yidhaahdo war dadkii hore waa qaldanaayeen oo dadka hore waxaa kasii horreeyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa oo waxaan qur-aan baa sheegay shirkigu inuu xun yahay khuraafadan aada wadaan oo shirkiga ah inay wax xun tahay markaa tiraa waxaa lagu leeyahay zamanadan dambe waxa loo abaareystay oo dhibka uu dadka ugu dhacayba waxa ay tahay waxaa laga tegay kuleeyihin marka wixii la samey jiray marka shirkigii baa laga tegaa dhib loogu dhacay bay kuleeyihin so wax khatara maaha marka arrimahan ah dad ama waaweyn waxaad arkaysaa ku qudbeynaya iyo kuwo kaloo dareer magaal iska dhigaayo waxaad marka sheegayaan marka taa maxay lamid tahay dajaal ninkii beeniyey qoladii beenisay ee uu yidhi cirka roob ha usoo daynin dhulkana ka cisho kaydkaaga ee abaar soo baxay ee nebigu yidhi fa asbaxuu waxay noqdeen yani mumxaliin dad la eber laga dhigay oo la eber la xoolo tiray waxay noqonaysaa marka dadkaasi in dajaal cibaadadiisu inay xaq u ahaa lahayd maya waxaas wax laguma qiyaaso nacam waxba laguma qiyaaso midda kale abaaraha waxyaaba badan baa keeni karo nacam waxyaaba badan oo dadka ahlu tawxiidka ay ku kacaan iyagoo dadkii muwaxidiina waxaa dhici karta inay waxyaaba ku kacaan waxyaabaha macaasi inay yihiin macaasidun ay keenayso nacam sabab ay u noqonayso soo ma garanin marka waxa uu yidhi dadkaa marka hore mutaqadimiinta in la xujaysto ka qowlihi tacaala siduu alla u yidhiba subxaanahu watacaala markuu ka hadlayey nabiyullaahi muusa iyo fircawn qisadii dhex martay waxa uu keenay u xujaystay fama qaala famaa baalu lquruuni اluulaa waxa uu yihi quruuntii hore xaalkoodu muxuu ahaa quruuntii hore xaalkooda wax sheego anigu waa yacni markii uu muuse xujada ku oogay uu la hadlay wax sheegay ayaa waxa uu yidhi famaa baalu lquruuni aluulaa oo markii hore waxay ka bilaabatay qaala faman rabukumaa yaa muusa muusaw rabbigiin laba adiya haaruun rabbigiin yaa ah waa kee waa ayo qaala rabbuna aladii acطaa kula shayin khalqahu uma hadaa rabbigeen waa midka wax kasta abuurkiisa siiyey oo abuuray isaga masaalixdiisana ku hanuuniyey oo tusay weeyaan markaasuu ka baxay wuxuu yihi oo dadkii hore ka waran yihi xaalkooda qaala famaa baalu lquruuni luulaa markaasuu ku jawaabay qaala cilmuhaa cinda rabbii kuwaa cilmigooda rabbigay agtiisu ahaaday fii kitaabin ayuu ku sugan yahay laa yadilu rabbii walaa yansaa nacam rabbigay iloobi maaye mana ka dhumaayo halkaasuu marka la maray iyo sidoo kale alla uu yihi maa samicnaa bi hada fii aabaa'ina alawaliin ay yidhaahdeen maa samicnaa ma anan maqal bihaadaa kan aada noola timid fii aabaa-inaa aabbayaalkeen dhexdooda kama aanan maqlin awali alawaliina oo marka waxa ay yidhaahdeen maa samicnaa ma aanan maqlin bihaadaa kan fii aabaa'ina inaa aabbayaalkeen alawaliina horreeyey kama aanan maqlin sidaabay dheheen masaladan marka lixaad marka masaladaas weeyaan wayna ku badan tahay qur-aanka nacam oo fii suurati alqasasna waa ku jirtaa iyadoo kale oo markuu aayaad cadcad ula yimid nabiyullaahi muusa fircawn waxa uu yihi qaaluu maa hada ilaa sixrun muftara wamaa samicnaa bihada fii aabaa'ina alawaliin marka ixtijaajkooda iyo xujaysigooduba waxay ka dhigeen eh, in aynan wixii rususha ay la timid aanay aqbalin waxay u xujaysteen yani dadkoodii hore ummadihii hore waxaan inaan laga dhex heli jirin oo ummadihii horena aynan aqoonsanin marka waxa uu yidhi abulmucaali fandur ilaa suu'i madaarikihim wajumuudi qaraa'ixihim walow kaanat lahum acyunun yubsiruuna biha hadday indho ay wax ku arkaan lahaan lahaayeen <coughs> wa aadaanun yasmacuuna biha dhega ay wax ku maqlaan lacarafu lxaqa bidaliilihi xaqa ayay aqoonsan lahaayeeno bidaliilihi bay ku aqoonsanayen meel kale iyo lama aadeen marna aabbayaal afka ma saareen marna katre iyo badnaan afka ma saareen mar kalena yacnii ummadihii hore ma aanay afka saareen oo xaqa daliilkiisay ku garan lahaayeen wanqaaduu lilyaqiini min gayri tacliilihi wahaakada akhlaafuhum wa wuraathuhum yaqiintayna u hogaansami lahaayeen buu yihi sidaasi la eg baana dadkooda dambe gaalada ama mushrikiinta kuwooda dambena waa noocaas buu yihi iyo wa wuraahihim iyo kuwa dhaxlay gaalnimada ka dhaxlay qad tashaabahat quluubuhum quluubtooda isu ekaatay quluubtoodii ayaa isu ekaatay asaadisatu masalada lixaad alixtijaaju xujaysi weeyaan bilmutaqadimiina la xujaysta ka qowlihi famaa baalu lquruuni luulaa quruuntii hore xaalkoodu waa maxay ayb sida uu fircawn u yidhi iyo maa samicnaa bihada kan ma anan maqal fii aabaaina aabayaalkeen kama anan maqal alawaliina horeeye asaabicatu masalada toddobaad alistidlaalu xujaysi weeyaan in la daliishado biqowmin qolo xaq yani waxa ay ku taagan yihiine baatilkay waxay u daliishanayaan biqowmin qolo ucduu la siiyey quwa awood fi afhaami fahm iyo walacmaali iyo xagga shaqada wa filmulki boqortooyada walmaali maal iyo waljaahi iyo jaah la siiyey farad allaahu dalika marka waxay xujaysanayaan middaan masaladan waxa ay tahay iyagiibaa waxay ku kacayaan ay xujaysanayaan marka qolo iyagu marka fahamka xaggiisa awood laga siiye oo aada wax u fahmo oo dhug badan oo isla markaa yacni maal badan oo boqortooyadoodu faaftay iyo awood leh ayay waxay leeyihiin qoladaaba ma aynan aqbalin waxaan nacam marka dadkii annaga naga cilmi badnaa naga ilbaxsanaa wax aysan aqbalin inteen geynaynaa bay leeyihin annaga xaggee baan geynaynaa bay leeyihin u fiirsa marka alistidlaalu daliilsi biqowmin qole in markaa la xujaysto ucduu la siiyey quwaa la siiyey awood fi lafhaami fahmyada walacmaali shaqooyinka wa fi lmulki boqortooyada waalmaali maalka waaljaahi iyo jaaha qoladaa marka waxay leeyiin haddii waxaanu ay saa ahaan lahaayeen de qolooyinkaas baaba waxaan ayaa qaadan lahaa oo naga fahm badan oo naga ilbaxsanaabaa u hoggaansami lahaa bay dhahayaan hadda laftirkeeda waxaa weeyaan eh, dadkii ay dhaxaltooyada u qaatay shirkiga iyo gaalnimada iyo yani waxyaabaha lamidka iyo khuraafadu waa noocaas oo kale naam ayb oo yani waxaa weyaan wuxuu la yaabayaa eh, gaalada qaarkood fahamkooda iyo say adduunye u yaqaanaan iyo say u farsamo badan yihiin iyo waxa ay soo saarayaan iyo markaasu wuxuu ka dhigayaa marka qofkaas miyaa sidee marka kaasoo kale gaal loo dhihi karaa buu ku kuleeyahy nacam kaasoo kale see gaal loo dhihi karaa oo wax adigaan aada fahamtay miyu isaga fahmi waayaa lagu leeyahy nacam maxaa isaga dana marka waxaan waa tawfiiqi naam xaqi iyo khaaliqaaga inaad fahamtood caabuddo keligiis waa tawfiiq ma aha wax oo maal lagu helayo ma aha axmaal iyo lagu helayo ma aha waxaa laga yaabay wiil agoona ah oo miskiin ah oo weligiis aan yacni tuulo kasoo dhaqaaqin in ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyo fahm mid ka diinka uu fahamsiiyey mid kalena uuna waxba fahmin oo intaa iyo inka badan sii haysto naam marka farad allaahu ilaahay waa radiye dalika kaagaas biqowlihi buu ku radiyey walaqad makannaahum walaqad wallahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah eh. makannaahum waanu makaninay dhulkii baan makaninay oon u suuragelinay fii maa ay filadii kii baanu makaninay oon u suuragelinay dhexdiisa in makannaakum maa makannaakum idinka aanaan idiin suuragelinin gelinin fiihi kaa dhexdiisa intaan marka waa naafiya weeyaan waa bimacnaa maa baa laga laqbaynaya ayb marka reer caad baa laga soo sheekeeyey markaasu alla wuxuu yihi walaqad makannaahum iyaga waxaanu siinay quwada iyo awoodda iyo yacnii iyo shaqo aqoonista iyo waxaanu siinay fii maa in makanaakum wax aanaan idinka caraba idin siinin idinkiina idinkan yani kufaaru maka ah aanaan idin siinin baan iyagu siinay nacam markaasu alla wuxuu yihi famaa aghnaa canhum samcuhum walaa absaaruhum ma aanu waxba uma telin maqalkoodii iyo yacnii araggoodii walaa afidatuhum min shayin quluubtoodii waxba uma aysan faa-iideynin id kaanuu yajxaduuna biaayaati illahi waxaaqa bihim maa kaanuu bihi yastahzi-uun taa marka xujo idinma noqonayso weyaan kuwaasaa marka hadday waxaan xaqi yihiin kuwaasaa fahmi lahaa maya iyagoo saa ah oo intaas aan siinay ba haddana aan tawfiiqdii aan gaar marinay wa qowlihi alla qowlkiiba qowlkiisa ku radiyey wa kaanuu waxay ahaayeen min qablu min qabli yani ityaanihi nabiga imaatinkiisa ka hor nacam ama min qabli irsaalihi nabiga soo diridiisa ka hor waxay ahaayeen yahuud yastaftixuuna inay gargaar dalbayaan cala aladiina kuwii korkooda kafaruu kufriyey yacnii yastaftixuuna bimacnaha waxaa weeyaan sida aathaarta saxiixa ah kusoo aroortay yahuudda nebiga intaan lasoo bixinin iyaga iyo dabcan waxaa isdagaali jiray reer madiina carabtii deganayd markaase waxay dhihi jireen qad adalla zamaanu nabiyin nebi waqtigiisaa soo dhowaaday nebiga ayaa lasoo bixin doonaa waanan raaci doonaa waana idinla dagaalami doonaa waana idinla dagaalami doonaa intaan isaga la safanno ayaan idinka idinla dagaalamaynaa waana idin baabi-inaynaa fanaqtulukum qatla caadin ama qatla iram saasay dhihi jireen laakiin markii nebigii oo u yimid iyagoo tilmaamihiisii garanayo kitaabkoodii haystay iyagoo garanaya nebiga caleyhi isalaatu wasalaam oo towreed iyo oo tilmaamihii lagu sheegay nebiga iyo injiil iyo loo looga hadlay loogu loogu loogu sheegay iyagoo og bay haddana nebiga ku kufriyeen caleyhi isalaatu wasalaam marka waxaan waa tawfiiq garasho keliya ma aha sidaa marka inaa la ogaado taasuu marka uu ka hadlaya ayadan bacdinaas marka waxay iyagu u daliishadaan yahuud baa waxay nebiga fadligiisa ayay ayay alla ku baryaayeen bay leeyihin sidaa aayaddana kama muuqato xadiidkuna aathaartana sidaa ma sheegayaan aathaartuna sidaas ma sheegayaan oo waxa ku cadkeliya waxa ay tahay wa kaanuu yastaftixuuna cala aladiina kafaruu nimankaa gaaladay marka ugu bootey jireen nacam oo ay dhihi jireen nimankaa yani carabta ah markaase waxay dhihi jireen nebigaa waqtigiisa lasoo gaaray ama riwaayadka qaar waxay leeyihin waxay dhihi jireen ilaahu nebiga aada ballan qaaday soo bixi aan la jirno isaga e dabadeedna aan ku garaacno falamaa jaa-ahum maa carafuu kafaruu bihi falacnat ullahi cala lkaafiriin naam dadka marka kulligood gaala kulligood jaahiliin ma wada ah ogow ayb wa kaanuu waxay ahaayeen min qablu nebiga imaatinkiisa ama soo diristiisa ka hor yastaftixuuna cala aladiina kuwii inay ku inay furfurasho dalbi jireen oo gargaar dalbayeen cala aladiina kuwii korkooda allay gargaar kaga dalbanayeen waxayna u dalbanayeen yacnii inuu nebigaa soo saaro nebigaana markaa ay la dagaal galaan oy raacaan fanatabicuhu bay dhihi jireen waan raacayna ayb cala aladiina kafaruu falamaa markii jaa-ahum uu u yimid maa wixii carafuu ay garteen kafaruu bihi waa ku kufriyeen aawo marka maxay u taraysaa marka wa qowlihi alla qowlkiisa ayuu ku radiyey yacrifuunahu way garanayeen nebi maxamed sala allahu alayh waali wasalam kamaa sida yacrifuuna ay u garanayaan abnaa'ahum wiilashooda oo kale yacnii ka macrifatihim abnaa'ahum garashada ay wiilashooda kala yaqaanaan sidaas in la eg bay u garanayeen nebiga calayhi isalaatu wasalaam marka mana aynan rumaynin marka dad faham la siiyey yaa waxaan rumey lahay hadday tahay kuwii saa u yaqaanay baaba rumeey waaye arrintu marka ma ahan sidaas waxaa ka daran weliba yahuud ayagoo sidaa ogaa haddana marka la yidhaahdo quraysh markay tiri annaga iyo yaa fiican iyo maxamed yahuudigii waxa uu yidhi iisoo bandhiga buu yidhi waxaad samaysaan iyo isaga waxa uu sameeya markaase waxay yidhaahdeen waxaan samaynaa annaga qaraabada waa xiriirinaa aabbayaalkeenaan ku dayanaa wax cusub lama aanan imaanin waxbay u daldaleen isagu muxuu sameeyaa qaraabadiisii waa gooyay ummaddii waa kala geeya dagaalow nagu dhex furay markaasu wuxuu yidhi idinkaa ka diin fiican yii marka isagoo og de nebi maxamed inuu diin diintiisu ay ka saxsan tahay isagoo og bousaa yiri walidalika ilahi waa ka dhahaya subxaana watacaala alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yu'minuuna biاljibti waالطaaguuti wayaquuluuna liladiina kafaruu haulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiila sidaasay dhahayaan kuwaan ayaa marka mushrikiin kufaarda mushrikiintii bay kuleeyihin idinkaa ka fiican halkan marka maxamuud shukri alalusi raximahullah waxa uu leeyahay aayadahan marka fa hadihi alaayatu tubdilu tubdilu alixtijaaja biqowmin ucduu min alquwati fi lfahmi walidraaki wafi lqudrati walmulki danan ana dalika yamnacuhum min aldalaal alaa tara ana qowma caadin soo ma aragtid qowmu caad lamaa ahbara canhum altanziil qur-aanku markuu ka waramay kaanuu waxay ahaayeen limaa ahbara canhum altanziilu waxa uu kaga waramay qur-aanku nacam kaanuu min alfahmi kanuu min alquwati walbasطati fi اlamwaali wاlabdaani wاlidraaki wasacati اladhaani wagayri dalika maa lam yakun mithluhu lilcarab aladiina adrakuu lislaam caad waxay haysteen awoodda iyo boqortooyada iyo fahamka wax aanay carabtii haysanin wamaca dalika daluu can sawaa'i sabiil jidkii toosnaana waa ka lumeen wakadabuu rusula bilabaaiil rusushiibay beeniyeen maxay ku beeniyeen abaaiilay ku beeniyeen baail faatawfiiqu liliimaani billahi wa rusulihi tawfiiqda alle laiswaafajiyo alla rumayntiisa iyo rusushiisa in la rumeeyo walidcaani lahu iyo in loo walidcaani lilxaqi iyo xaqa in loo hogaansamo wa suluuki subulihi jidkiisa la qaado inamaa huwa fadlu min allahi tacaala waa fadli alla uu bixiyo laa likahrati maalin walaa lixusni xaalin kuma yimaado maal badan xaalad hagaagsan waman yarudda alxaqa qofka xaqa radiyo wayastadila una daliishado radintiisaas bikowni man huwa axsanu xaalan minhu lam yaqbalhu hebeloo aniga iga faham badan oo iga maal badan oo iga maskax badanba ma rumaynin darteed ninka xaqa u radiyo walam yuxakim caqlahu isaga caqligiisa aan yacnii meesha soo gelinin oon wax ku fiirfiirinin oon taxkiiminin wayatabic maa yuusilu ilayhi daliilu daliilku waxa uu gaarsiinayana aan raacin faqad salaka sabiila aljaahiliyati jaahiliyada jidkoodiibuu raacay waxaada can ilxujati almardiyati xujada laga raaligayahayna waa ka leexday arrin marka waxaa imaan kara marka meeshaan masala ilaahay adigu wuxuu ku tusayaa waxaa alla qof baa wuxuu ku fahamsiinayaa quraan qur-aanka iyo sunnadiiba wuxuu kaa dhex tusayaa arrin inuu dembi yahay ama arrin inay bidco tahay waxaa dhici karta arrinkaas marka caalim nin cilmiga aada u yaqaano adiga kaa aalad badan oo kaa faham badan arrintaas inuu bidco inay tahay ogaan waayo bal uu ku tilmaamay inaanay bidco ahaynba arrintaas oo sunno uu ku tilmaamo ama u inay bannaan tahay uu ku tilmaamo oo bidco aan u arkinba marka haddaad tiraa ka waran marka aniga ma aqbalaayo aayadahan iyo axaadiidtan aada ii keentay maxaa yeelay hebel oo aniga iga caalimsanoo intaasoo sano iga horreeyey yaa fahmi lahay waxaan see ani u fahmaa marka haddaad tirahdid tanay lamid tahay marka iyadana taas marka dadka waa ku badan tahay taasoo kale aada bay u badan tahay wayna jirtaa culimmadii hore ama culimmadii yani dadka aimada diinta ku ah masale inay intay ka hoos baxdo oo u arko inaynan bidco ahayn maalan ibnu salaax raximahullah oo kale waa calaa sabiili mithaal bis arrinku cilmi ma ku kala xirna waxaa dhici karta marka masale yani min almasaa'il sida ibnu salaax raximahullah oo kale salaatu raqaa'ib salaadan kunka alfiyada salaatu salaatulalfiyana la yidhaahdo bisha rajab jimcada ugu horeysa la tukado ee salaatu raqaa'ib ay yidhaahdaan ayaa waxa uu yihi waa salaadaasi marka bidca ma ahan buu yihi waana weliba wuxuu isku dayay xadiidkeeda xataa inuu socodsiiyo xasaniyo yani amase uu yani waa waa wuu sugay salaatu raqaa'ib nacam marka a'imadii ka dambeysay waxay noo caddeeyeen salaadaas inay bidco tahay xadiidka kusoo aroorana inuu baatil yahay asal una lahayn imaamu nawowi baa kamid oo ka dambeeyey ibnu salaax ma waxaan leenahay marka annagu maadaama ma qaadanayna sababtoo ah ibnu salaax oo naga faham badan oo diinta naga yaqaano imaam min a'imati lmuslimiin ahaa ayaa arrinkan bidco aan ku sheegin marka annaga waa samaynayna mana ku sheegayna bidco ma loo xujaysan kara taas oo kale soo ma garanin macnaheeduna ma ahan hadda jaahiliya iyo wax ka dhexeeya ee ma ahane qofka imaamka caalimka masalaha ka hoos bixi karto daliilkaas wuxuu u arki karaa daliil saxiixa inuu waa mujtahid isago mar walba ajar buu leeyahay mar walba hal ajar ayuu yeelanayaa marka laakiin waxaan tusaale oon usoo qaadanayna ma ahan keliya gaalo keliya un inaan ag joogno annaga nacam gaaladii hadday sidaan ahaayeen waxa kale ee yacni diinka ka mida ee aan hadda gaalnimo keenaynin ee sunanka iyo bidaca ku saabsan ama yacni macaasida iyo daacada ku saabsanna waa lamid iyada laftirkeeda nacam haddii marka ilaahay adiga to ou yacni cilmi kusoo gaaro maaha inaa xaqii xaq hadduu kusoo gaaro inaad ku radisid xaqaas hebelo iga cilmi badan ayaa aqbali lahay daruuri maa hebelkaas marka waxaa dhici karto hadda ibnu salaax iyo isma shabahan dadkan aan sheegayna maxaa yeelay ibnu salaax asaga can ijtihaad ba waxaan ka yiri laakiin ninka la yidhaahdo kuwan kale laakiin yahuud iyo kale waa jaxdi ayagu waxooda nacam labadaa marka isku mid maaha xaggaa marka yaan loo qaadanin sidaa marka in loo fahmo ayb marka waxa uu yihi waytabic maa yuusilu ilayhi daliilu faqad salaka sabiila اljahiliyati waxaada can اlxujati اlmardiyati nacam adiladeeduna marka waa taa labada aayadood sheekhu uu ku sheegay uu ku xikaayooday nacam saddexdaas aayadood waata uu sheegay nacam ay badan tahay marka taas oo kalena asaabicatu masalada toddobaad alistidlaalu daliilsi biqowmin la daliishado qoom ucduu la siiyey quwaa awood fi lafhaami laga siiyey fahmiyada walacmaali acmaasha wa filmulki boqortooyada walmaali maalka iyo waljaahi farad allahu alla waa radiyey dalika kaagaas biqowlihi buu ku radiyey walaqad makannaahum waanu u suuragelinay fii ay fi ladii kii in makanaakum aanu idiin suuragelinin idinka fiihi kaa dhexdiisa wa qowlihi alla qowlkiisa wa kaanuu waxay ahayn yahuud min qablu min qabli ityaani nabiy sal l slam nabiga intaanu imaanin ama min qabli irsaalihi nabiga intaan la dirin ka hor yastaftixuuna inay yanii yastati waxay ahaayeen yastaftixuuna inay gargaar dalbayaan cala aladiina kuwii korkooda dushooda ay ugu gargaar dalbayaan kafaruu kufriyey oo ay leeyihiin nebi baa waqtigiisa dhowaado lasoo bixin doonaa ama ilaahu nebigaa soo saar aan raacno oo marka aan la dagaalano nimankan si aan u baabi'ino falamaa markii jaa-ahum uu u yimid maa carafuu waxay aqoonsadeen kafaruu bihi way ku kufriyeen wa qowlihi yacrifuunahu way garanayaan kamaa sida yacrifuuna ay u garanayaan abna wiilashooda oo kale haddana macrifadaa iyo fahamkaama anficin athaaminatu masalada sideedaad ee ka mida masaa-isha nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku khilaafay jaahiliyada waxa ay tahay alistidlaalu daliilsi calaa butlaani shay-i shaygu inuu baail yahay loo daliishado biannahu isagu shaygaasi lam yatabicu biannahu isagu lam yatabichu inaanay raacin ila ducafaau kuwa taagta daran ma ahani shayga baailnimadiisa waxaa loo daliishanaa dad ducafa aha raacay oo haddii ay yacni xaq uu ahaan lahaa annagana loogamaba hormareen hatay dhihi jireen low kaana khayran maa sabaquunaa ilayhi khayr hadday waxaan yihiin annaga maba nooga hormareen bilaal iyo suhayb iyo ragga lamidkaa bay leeyihin marka waxaan dhanna wax cusub maaha waxaaba jiri jiray weeyaan marka waxau yihi alistidlaalu daliilsi calaa butlaani shayi shaygu inuu baatil yahay biannahu lam yatabichu ma raacin ila ducafaau ducafada mooyaan cid kale inaanay raacin ka qowlihi alla qowlkiisa oo kale qaaluu waxay yidhaahdeen fircawn iyo dadkiisii anu'minu laka ma kuu rumaynaynaa muusow waxaan ujeedaa qoladii nabiyullaahi nuux loo diray waay waxay yidhaahdeen anu'minu laka ma kuu rumaynaynaa walxaal itabacaka uu ku raacay alardaluuna kuwa liito kuwa liito iyagoo ku raacay miyaanu kuu rumaynaynaa bay dhaheen wa qowlihi alla qowlkiisoo kale ahaa-ulaa'i kuwaan miyaa mana allaahu alla uu galladaysta calayhim iyaga dushooda min beynina annaga dhexdeenna inta ilaahay dadka eegay miyaa kuwaan miyuu gallad siiyeen oo iimaanka iyo waxaan wanaagsan oo waafajiyo kuwa kalena maka tegey inta ilaahay isagaa yaqaano meesha risaaladiisa uu dhigaayo iyo cidda uu xsiinayo aayadda suurat lancaam weeyaan wakadalika fatannaa bacdahum bibacdin waaba laysku imtixaanayba dadka liyaquuluu si ay u yihaahdaan ahaa-ulaai mana allahu calayhim min beynina nacam alaysa allahu biaclama bishaakiriin ilahay isagaa ku aqoon badan kuwa shaakiriinta ah iyo maxalka uu iimaanka dhigaayo iyo cidda uu siinaya isaga garanaya xikmadiisa iyo cilmigiisa una ku garanaya haa-ulaai kuwaan miyaa mana allaahu alla uu galladaysta calayhim iyaga dushooda min beynina anaga dhexdeenna faraddahu llaahu alla waa radiyey biqowlihi buu ku radiyey alayse allaahu alla miyaanu ahayn biaclama mid ku aqoon badan bishaakiriina kuwa isaga ku shukriyo ku ku aqoon badan miyaanu ahayn alla subaa ama alayse allaahu alla miyaanu ahayn biaclama midkii og bishaakiriina og kuwa isaga ku shukriyay alle miyaanu ahayn midkii ku ogaal badano ama og miyaanu ahayn sidaas ayb marka ilaahay isagaa garanaya marka arrinkusaad moodeysaan ma ahan weeyaan ayb marka taasay marka waxay u daliishanayaan shayga marka baatil inuu yahay bay waxay u xujaysanayaan dadka ducafada ayaa qaatay dadka fahamkoodu gaaban yahay dadka maalka yar iyo waxa lamidka ayaa ayaa qaatay saasay u daliishanayaan ayb marka waxaan hadday xaq yihiin maxaa dadka kale dadka aqniyada iyo maxaa ka celiyey sunnada allana waxay tahay alla markuu ambiyada soo diro dadka ducafadaaba rumeeyo dadka yacni aan ducafadayni mala-a dadka la yidhaahdo waa dadka ugu dambeeya ee rumeeyay noqdaan sida qaalibka ee badan walidaalika heraql markii uu abuu sufyaan su-aalaha weydiinayay yaa raac oo yidhi ayatabicuhu ashraafu nnaas dadka kuwa ugu sharafta badan bimacnaa waxaa loo jeedaa dadku kay ayaga u arkaan ile maalay dadka isku sharfaan moogtahay kuwaa miyaa raaco mise waxaa raaco dadka ducafada bal ducafaauhum buu yidhi baa raaco waa kii markii dambe ku yidhi wakadalika rusul rusushu saas ayuu yidhi ducafadaa raacdu yidhi nacam soo ma garani marka qofka daciifkaa ah, ilaahay sub waxaa weeyaan sababkuna waxa ay tahay wallahu aclam kan maal kale mar walba maal iyo jah iyo sharaf iyo madaxtinimo u xilanaya nacam marka wuxuu isleeyahay haddii meeshaani diini ka hirgasho oo meeshaani diinka ilaahay lagu dhaqmo de adiga iyo kaasaa sin maayo marka isagoo ma rabiyo saas ma rabo marka soo ma garan cabdullaahi bnu ubay nifaaqa maxaa ku xambaaray boqornima ayuu u socday boqornimo u socday markaasaa waxaa ku dhacday marka isagoo la duubi rabo boqor laga dhigi rabo yaa nebiga madiine uu soo galay de waxaa weeyaan ri-aasadii yaa wuxuu ka doortay marka inuu nebiga lugooyo ku talagalay ri-aasadaas jacaylkeeduuna ka doortay diinka ilaahi subxaana watacaala daahiran wa baatinan inuu u hogaansamo soo ma garan marka yani qofku xujana uma noqonaayo maal iyo madaxtinimo darteeda waxaan u sameeyey iyo xujo u noqon maysa nacam maxaa yeele cabdullahi bin ubay iyo gaaladuba kufrigooda nafci ay u malaynayaan nafci adduunyaa ugu sugan se ay la tahay waay ayb <clears throat> marka dadka ducafada ayaa qaatay shaygan bay iyagu iyo dadka caqliga liitay ayaa qaatay iyo ayy u keensan jireen walidalika fi suurati huud alla subxaana watacaala ka oranayo maa naraaka tabacaka ila aladiina hum araadiluna baadiya ra'yi waxaa ku raacay dadka araadisha oo iska liito baadiya ra rayi gaabta ah oo yani wax magaratadaa ku raacday kuleeyihin nacam de ilaahay ninka axadka uu iimaan siinayo axadka uu iimaan waafajinayo ma wax magarad ah nacam ayb laakiin bani aadamku iyagaa waxay u fahamsan yihiin waa indha ku garaadle leh indha ku garaad weeyaan qaaruun markii lasoo bixiyey qaaruun markuu ziinadiisi ugu soo baxay dadka indha ku garaa <clears throat> dadkii aan cilmiga ilaahay iyo iimaanka iyo aanu siinin maxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen marka aada baa ziinadiisii bay ku fariireen markaasi waxay yidhaahdeen fakharaja calaa qowmihi fii ziinatihi qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunyaa yaa layta lanaa midla maa uutiya qaaruun alla wixii qaaruun la siiy maana la siiyo inahu laduu xadin cadiim waa ninay u dhacatay bay dheheen nacam oo dheef weyn haysto laakiin kuwii alle uu cilmiga siiyey waqaala aladiina uutuu lcilma weylakum hawaabu llahi khayru liman aamana wacamila saalixa walaa yulaqaaha ila asaabiruun marka dadka taasay marka waxay u daliishanayaan marka xaqa nacam taasay marka shayga yani shayga baatilkaa daliil waxay uga dhigayaan waa fiican yahay waxay uga dhigayaan dadka waxaan xaqa shaygan aada xaqa ku sheegaysaan maxay dadkan u raaceen bay leeyihiin na kaasay daliil ka dhiganaya ayb marka qowmu nuux fiiri marka waa nebigooda inay raacaan bay ka santaageen sababtuna waxay ka dhigeen lisababi itibaaci ducafaa'i lahu inay raaceen wadalika likowni matmaxi andaarihim dunya sababta waa maxay aragtidooda dhana adduunya bis ku salaysan dhibka marka meeshuu ka imaanaya waa meeshaas wa ilaa maanta dadka maanta jooga sida ay yihiin oo kale weyn aragtidooda dhan adduunya lay ku salaysantahay nacam ayb ilaa qaarkood jaas jaas darteed ay ku yidhaahdeen wadaad ummadda muxuu u tari karaa nacam intaasoo eh, maalmood habsaansanaayo yacni baahi ay dishayo muxuu u qaba karaayo yii nacam in madaxweyne meel beri ka ah nacam ilaahay baa yaqaanda xaalkiisu sida uu yahay nacam waxba idin tari maanaa wax idin tara uu leeyahay nacam ma madaxtinimada uu haysta miyaa ayuu ku ayuu ku kadsoomay nacam ee qofkaa daciifka masjidka joogo wuxuu u haystaa marka waxa uu haystaba inaysan xaqba ahayn oo baatil iska yahay wax lamida nacam marka waxa uu yidhi maxamuud shukri lalusi meeshaan markuu macnaynaya wadalika likowni maطmaxi andaarihim اdunyaa wailaa low kaanat alaakhiratu hi hamahum aakhira hadday ahaan lahayd hamigooda la tabacu lxaqa aynamaa wajaduuhu xaqay raaci lahayn meel allaale meeshay ka helaan walaakin lijaahiliyatihim jaahiliyadooda darteedii acraduu can ilxaqi uga jeesteen liitibaaci shahawaatihim si ay u raacaan ayb markaasuu qisadii hiraqla ou la yimid ee u markaa qisadii hiraqla ayuu markaa keenay ayb wuxuu yidhi marka wa qowlihi haa ulaai iyo kuwaan qowlka alla yidhi buu ku radiyey haa ulaai kuwaan miyaa mana allaahu alla u galladaystay calayhim iyaga dushooda min beynina annaga dhexdeenna faradahu llahu alla waa celiyey biqowlihi wuu ku radiyey alayse allahu alla miyaanu ahayn biaclama mid ku aqoon badan oo ku cilmi leh bishaakiriina ku isaga markaa alla subxaana kuwa ku shukriya ayb ataasicatu masalada sagaalaad waxa ay tahay aliqtidaau ku dayasho bifasaqati lculamaai culamada faasiqiinta ah lagu daydo walcubaadi iyo dadka cubaada oo waa cibaado badannaha dhahayee cibaadada badanee jahli ilaahay ku caabudaayo cubaadda kuwooda fasaqada ah kudayasho in lagu daydo yaa kamida masaa'iluljaahiliya nebigana oo ku khilaafay fa ataa nebigu wuxuu la yimid biqowlihi buu la yimid yaa ayuhahoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyo ina kathiiran in badan oo min alaxbaari culamaa lyahuud ah waruhbaani in badan oo nasaarada yani suufiyadooda iyo cubaadooda ah la yakuluuna way cunayaan amwaala naasi dadka maalkooda bilbaaili baail bay ku cunayaan wayasuduuna wayna ka celinayaan can sabiilillahi ilaahay jidkiisay dadka ka reebayaan oy ka celinayaan wa biqowlihi buu la yimid alla qowlkiisa laa taqluu ha ku xadgudbinina fii diinikum diinkiina quluwi ha ku samayninina qul yaa ahla lkitaabi laa taqluu fii diinikum hayra alxaqi xaq waxaan ahayn walaa tatabicuu ha raacinina ahwaaa qowmin qolo hawadood ha raacinina qad dalluu dhumay min qablu hadda ka hor nacam wa adalluu dhumiyey kahiiran in badan baadiyeeyey wadalluu ka lumay can sawaa'i sabiili jidka toosan ka dhumay waa marka in lagu daydo aliqtidaau bifasaqati alculamaa culimada dad waxaa jira kuwo faasiqiinaa jira nacam oon cilmigooda ku camalfalaynin nacam oon cilmigooda ku camalfalaynin kuwa iyagaa marka sufyaan ibnu cuyayna waati kuwa uu yiri weeyaan aayaddan isagoo markaa dul istaagayo wuxuu yidhi man fasada min culamaa'ina fa fiihi shabahun min alyahuud ninkii culimmadeena kamidoo fasaado oo cilmigiisa ku camalfali waayey yahuud buu shabahaa waman fasada min cubaadina fa fiihi shabahun min annasaara ninkii fasaado annaga cubaadeena ka midana nasaaradu shabah ku leeyahay nacam marka cubaadaasoo kale in lagu dagmo ma aha ninkan waa cibaado badan yahay oo markaa uu najaas agtaagan yahay oo uu haween la khalwoonayo oo gacanta ku salaamayo oo dhabarka ka dharbaaxayo oo waxa lamidkaa uu samaynayo kale kaasoo kale in lagu kadsoomo ma aha kan kale isaguna faasiq eh ee eh, eh, cilmigaba u bartay inuu dadka ruqsooyin iyo jiiro jiiro dadka inuu macnaha uu yacni qiil inuu ummadda u raadiyo u barto on cilmigiisa ku camal falaynin oo eh, kuwayaalkaasoo kale marka in lagu dayda iyaguna ma aha nacam ayb marka in lagu daydaa kuwaasi marka waxay keenaysaa in masaa-il jaahiliya bay ka mid tahay oo nimankaasaa ku dayan jire raggaasa ku dayan jireen qur-aankii marka wuxuu la yimid inaan xadgudub lagu samaynin dadkaas oo xaqa xaq ahaan loo arko taabaa marka qur-aanku marka uu ka waramay nacam taasuu qur-aanku u tilmaamay masaladanna marka waxaa weyaan akhlaaq lculamaa culamada yani culamaa usuu iyo culamada wan wanaagsan waxaa wax ka qoray alimaam alajuri abu bakr alajuri kadalika eh, alimaam abu nasr asijzi lwayli kitaabkiisa la yihahdo araddu calaa man ankara alxarf wasawt aimada laba nooc waa yii imaam haddaad maqsha iska raacin imaam dalaala iyo imaam waxaa weyan hidaaya aimat lhuda markaas awsaaf iyo tilmaamay leeyihiin kuwa kalena tilmaamo qur-aankuna alla labadaba waa ku tilmaamay wajacalnaahum aimatan yadcuuna ila annar wayowma alqiyaamati laa yunsaruun kuwo kalena wuxuu yihi wajacalnaa minhum aimatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu marka ninkii cilmiga salafka ka qaatay ama cid ka qaadatay ka qaatay ku camal falay cilmigiisa ummadda islaamka ay sidaa ugu qirsan tahay waa imaamu hudan cilmigiina ku camal falayo midka aan cilmigiisa ku dhaqmaynin ee ruqsooyinka beentaa dadka u furana isaguna waxaa weeyaan waa aimatu dalaala ayuu noqonayaa iyo midka waan cilmigood marka ku camal falaynin kuwa cibaada iyaguna waxaa weeyaan nasaarada waxay ka shabahaan nasaarada waa cibaadeysanayaan bilaa cilmi nacam maadari meel fadhiya wax cilmiga ma fiirinay mana garanaya nacam saasoo kale marka in qofku isagun inuu intuu jamcadii iyo jamaacaadka inta ka tago duurka iska aado jumcana uunan tukanin jamaacana tukanin halkaasaan ku qalwaynaya qalbigaygan alla u ururinayaa inuu ku yidhaahdo iyaduna waa khalad nacam aaday u daran tahay nacam ayb kuwaas marka waxaa weeyaan ku dayashadooda waa min masaa'il aljaahiliya wabilahi towfiiq wsala allah waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam